tidhi kunnaa waxaan ahayn laa nacuddu kuwaan ku tirin alkutrata calowga iyo wasufrata boorboorka bacda duhri daahir noqoshada ka gadaal shay-an waxba wax xuguna maanaad sii jirin rawaahu abu daawuud ayaa wariyey saddex boqol iyo toddoba raqamka waa aslu fi lbukhaariyi wa rawaa abu daawuud wuxuu ka wariyay can ummi cadiyata radia allaahu canha wa kaanat ummu cadiya waxay ahayd baayacati qaalat umu cadiya waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn laa nacudu kuwa aan ku tirin alkudrata calowga iyo wasufrata boorboorka bacda duhri daahir noqoshada ka gadal shay-an shayna rawaahu abu daawuud ayaa wariyey raqamka saddex boqoliyo toddobo wa aslu xadiidka asalkiisu filbukhaariyuu ku sugan yahay sufrada iyo kudrada waa biyo oo midab yaroo dhiig ku dhex jiro camal waa biyo oo xoogaa nuuc laga dareemaya gaduuda inuu ku jiro biyaha marka midabkaas leh waqtiga ay yimaadaana la fiirina mararka gabal xayd ayaa la siina xugunka ah. mararka gabalna wax xuguna la siima inta gabadhu iska mayrta iska weesaysane waqtiga ay biyahaasu ay ku xidhan waqtiga oo dhiigu socdo oo gabadha caadada aysan weli ka qubaysan haddii la arko xaydkay ka mid yihin xaydkay ka mid yihin gabadha dhiigaa ka socday waxay aragtay dhiiggii madowga ahaa ama gaduudkaa waa joogsaday laakiin biyo iyo dhiig isku darana socda xaydkii ka midtaa laleeya gabadhiina caadadeedii ma dhammaan a laleeya caadadu markay dhamaato laba calaamaa lagu yaqaan riximku wuxuu soo daayaa biyo cad oo la ydhaha alqasatu lbaydaa biyo cad uu riximku soo daayaa di biyahaas la arko waa calaamada ugu cadaan badan gabadhaas caadadeeda inay dhammaatay marmarna waxaa dhici karta biyahaas gabadha inaysan arag aysan dareemin laakiin waxay ku garanay qallayl suufa isticmaashay qallayl isagoo ku soo baxa waxba lama arko qoyaanaba ayadana waa calaamada labaad oo lagu garto in dhiiggii dhammaaday labadaas calaamo mid ka mida marka la arko kadib haddii ay soo laabtaan biyahaas oo xoogaa dhacaanka oo nuuca gaduudka uu ku dhex jiro a iska mayray gabadha waa iska weysaysane ee caado ka dhigmay laakiin labadaas calaamo intaan la arag ka hor gabadha marka dhiiggu ka socdo haddii ayadoo labadii calaamo weli la arag biyo oo xoogaa noocana dhiig yar ku jiro ay socdaan caadadii ka mid yihiina ka waa laba xilliyo kala duwan laba xilliyo kala duwan marna caadaday ka yihiin marna shay lagu tirsama xadiidkan marka wuxuu sheegayaa bacda duhr haddii la arko bacda duhr duhurkii laba calaama aan u sheegay duhurka kadib haddii la arko waxba laga soo qaadima laakiin qabla duhr haddii la arko caadaday ka yihiin fiihi xadiidka waxaa ku sugan annasufata borboorka iyo walkutrata calowga wahiya shiikaasii qeexa wahiya kudrada iyo sufrada maa shay weeye taraahu ay arkaydo almar'atu gabadha ka sadiidi dhacaan xaalu la mid yahay dhacaanko yacluuhu uu ka saramaraa isfiraarun boorboor camal bacda inqiaaci dami dhiiggu markuu go-ay ka gadaal iyo waduhri laysat bixaydatin xayd ma ahan fataqsiluhu lmar'atu haweenaydu waa iska mayree watatawada waa weyse qaadana weysada waa ka jebina weysadaa waa jebina waa ta iska mayrto watatawada waa weyse qaadana wa tusalli waana tukane ama sufratu boorboorka iyo walkutratu calowga fii zamaani lxaydi waqtiga xaydka dhexdiisa xaalay ahaadeen fa hiya taasu xaydun waa xayd kamaa huwa mafhuumu hada alxadiidi intii aysan gabadhu baahi noqon haddii la arko xaydkay ka mid yihiin alxadiiu raabic wlcishruun xadiidka labaatan iyo afreeya can ummi calqama wa rawaa maaliku imaamu maalik wuxuu ka wariyey can ummi calqama mawlaati caaisha radia allahu canhaa caaisha mawlaheedii aheed annahaa ummi calqama qaalat waxay tidhi kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen yabcana kuwa dira ilaa caaishata caaisha waxay u diri jireen caaishadaasoo ummilmuminiina ah ilaa caaishata waxay u diri jireen ummilmuminiina ee muminiinta hooyadood ah caaishu bidirajati weel weelkoo fiihaa dhexdeeda alkursufu suuf uu ku jiro kursafadaasoo fiihi suufka dhexdiisa asufratu boorboor uu ku sugan yahay oo min damil xaydi dhiiga xaydka ah yas'alnahaa caaisho xaalay wax ka weydiinayaan cani salaati ma gaarnay wakhtigan tuka lahayn fa taquulu lahunna waxay ku dhihi jirtay laa tacjalna ha degdeginnina xataa tarayna ilaa aad aragtaan alqasata albaydaa'a biyaha cad turiiddu waxay uga jeedaa bidaalika hadalkaas adduhra daahir noqosho min alxayd xaydka laga daahir noqdo gabdhaha saxaabada taabiciyaadka aaday ugu dadaali jireen axkaamta axkaamta marka aad muhiimka u ana waxaa ka mid a ah gabadhi inay kala taqaan waktiga ay daahirka iyo waktiga kale sababtoo salaadii soonkii arkaanta islaamka ku xidhan markaasay waxay samaynayaan gabdhaha suuf yar ayay ku soo tirayaan dhacaanka ka socda dhacaan oo biyo dhiig ku dhex jira ah suufay kusoo tirayaan waal yaroo la yidhaahdo diraja weel yar oo catarka iyo waxyaalaha yaryar ay ku ridan jireen weelkaasay suufkii kusoo dhex ridaay caaishay tusaan waxay leeyihiin dhiiggii heerkaasuu maraahe ka war dhiiggiyaa socday hadda dhacaan yaro gaduud yaru ku jiro aa weli socdaa ka waran caaisha ma la waqtigan tuka lahay ma daahir noqo lahay markaas caaisha waxay ku leedahay degdegnina jooga ilaa aad aragtaan biyo cad oo rixinku soo daayo marka fiiri sufradii iyo kudradii caadadii ka midta marka ah, maxaa yeel weli ma daahir noqon waxay leedahay caadadiiyo ka mid i arrintaanu iyo suga ha degdeginina ha waa tukayna haddeer ilaa aad aragtaan biyo cad oo rixinku soo daayo waxaa la haday a ah hadday arkaan marka halkaas maxaa caddaatay sufrada iyo kudrada oo ah dhacaan gaduud yaru ku jiro intaan gabadhu qubaysan haday aragto caadaduu ka mid yahay waa joojina weli waa sugay weli ma daahir noqon laakiin markay biyaha cad aragto ama uu maxalkii qalalay hubsato oo ay qubaysato kadib hadday aragto waxba kasoo qaad male kasoo qaad waxba male salaadeeday wadane intaas wey warawaa maaliku imaam maalik wuxuu ka wariyey can ummi calqama mowlaati caaisha radi allahu canhaa ummu calqama qaalat waxay tidhi kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen yabcana kuwa u dira ilaa caaishata caaisho umilmuminiina muminiinta hooyadood ah caaisho bidirajati weelka dirajada leha waa weel yaro catarkay alaabaha yaryar dumarku ku rida jireen dirajadoo fiiha dhexdeeda alkursufu suuf uu ku jira waa cudbiya suuf yaray ku soo tireen dhacaankii waxay rabaan inay ogaadaan calaamadan macaadadii weli ka mid tahay biyo yaroo gaduud ku jiro aa socda ma la gaarin waktigaan daahir noqonay mise lama gaarin aynay marka iyadoo sufra ku jirto suufkaasoo fiihi suufka dhexdiisa asufratu boorboor yar ku jiro oo min damil xaydi dhiiggii xaydka ka mid a yas'alnahaa xalay caaisho gabdhuhu ku weydiinayaan cani salaad oy leeyihiin ma la gaaray wakhtigii salaadda waajib nagu aheed mise lama gaarin ay leeyihin fa taquulu caaishana waxay ku leedahay lahunna dumarka laa tacjalnaa ha ha degdegnina weli daahir ma adnaan noqone ha degdeginina ay leedahay marka inta dhacaan dhiigba ka muuqdo wax yaroo gaduudu ku jira intuu socdo weli dhiigga cadadaa socdo weli dhiigga cadadaa socdo ha degdegnina ay leedahay tarayna ilaa aad ka aragtaan alqasata albaydaa biyaha cad turiidu waxay ula jeedaa bidaalika biyaha cad adduhra daahir noqoshada min alxaydi laga daahir noqdo ilaa aad ka daay noqotaano ama maxalku qalalo ama biyo cad uu soo daayo suba ay leedahay rawaahu maaliga ku wariyey fi lmuwada raqamka boqol labaataniyo toddoba wuxuu fasira dirajada xaal leedahay wadirajatu qaala ibnu casiir wuxuu ku yidhi fi nihaaya fii qaraa'ib alxadiid haakadaa sidaasaa yurwaa loo wariyaa bikasri daali daalka waa la hoos dhigaa diraja wa fatxi ra ra'dana waa la kordhigaa diraja jamcu durji weeye wa huwa durjigu ka safadi waa weel asaqiiri oo yar oo tadacu ay ku ridato fiihi dhexdiisa almar'atu haweenaydu khifa mataaciha alaabteeda yaryar iyo wadiibiha waxyaalaha carfaya wa qiila waxaa la yidhi innamaa huwa dirajadu bidurjati weeye oo dirajo loo akri maayo durja loo akrinaa qolo kale yidhahdeen taniiu durjin durjinoo mudakara taniikiisii weeye wa qiila waxaa la yidhi innamaa wax bidamya la aqriyey wa jamcuhaa duraj weeye wa asluhu asalkiisuna ashayu waa shay shaygoo yudraju wax lagu duuduubto ee yulafu wax lagu duuduubto wlkursufu kursufku alqunu waa cudbiga ama suufka wاlqasatu qasada an takhruja waa inay soo baxdo qasadaxaa loola jeedaa an takhruja waa inay soo baxdo alqutmatu suufkii gabadhu isku baarayday in dhiiggu ka gooyo in kale aw ilkhirqatu ama calalkii iyo maradii ay isku baarayday allatii taasoo taxta ay gashanaydo isku baaraydo bihaa calalka alxaa'idu gabadha caadada qabta kaannahaa qasatun sida biyo iyadoo ah baydaa aw cad oo laa yukhaaliduhaa uusan dhex gelayn sufratun wax oo jaalla jaallaa aysan ku jirin ama boorboor fiihi xadiidkan ku sugan anna sufrata biyaha gaduudku ku jiro fii zamaanilxaydi wakhtiga caadadu socoto xaydun isaguna waa xayd xaydku ka midi wa fiihi waxaa kaloo xadiidkan ku sugan oo xugun ah maa shaygii kaana ay ku sugnaayeen caleyh korkiisa nisaau saxaabati dumarkii saxaabada wataabiciyaad gabdhihii taabiciyaalka oo min xirsihinna dadaalkooda ah calaa tacallumi diinihinna diinkooda inay bartaan ay ku dadaali jireen wa adaa-il waajibaati waajibaadka inay gutaan ay ku dadaali jireen calaa dariiqati saxiixati dariiqo saxiixana ay ku gutaan dariiqadaasu almardiyati ee raadi laga yaho ilaahay raadi ka yahay qaala alxaafid ibnu cabdilbari wuxuu yidhi raximahullah fi listidkaar kitaabka istidkaarka wuxuu ku yidhi fii xadiidi caaishata xadiidka caaisha waxaa ku sugan oo laga qaadanaa maa shaygii kaana ay ku sugnaayeen nisaau salafi salafka dumarkiisa calayhi xukunka korkiisa maa wasfigii kaana ay ku sugnaayeen nisaau salai salafka dumarkiisa calayhi wasfiga oo min alihtibaali dadaal ihtibaalku waxa weeyaan waa murugo shayga laga murgo oo min alihtibaali ka murgid ah biamri diini arrinta diinta ay ka murgaayeen arrintooda diinta aad ayay muhiim ula aheed maxaa qalad ah waxaa qalada ah gabadhiyo daahir noqoto dhiiggeedii mar hore goy oon salaad tukay waa qalad oo isla weli kaama go maxaa kaloo qalad ah dhiigiiyoongo in gabadha inay tukato waa qalad ila salaadaba ka ansixmaya waaba xaaraan marka si daqiiqa gabadhu inay iskula socoto dhiiggu wakhtigu go ayaa la raba waxay kaloo ku sugnaayeen gabdhaha salafku wa su'aali man qof inay weydiistaan yadmacna ay rajaynayaan biwujuudi cilmi ma shay cilmigiisa inay ka helayaan ashkala calayhinna ishkaal geliya cindaha hortiisa qofkii ay ka rajaynayaan waxa ishkaal geliya cilmigiisa inay ka helayaanna waa weydiisan jireen gabdhihii salafka oo saxaabada iyo taabiciyaalka iyo wa su'aali man qof inay weydiisan jireen iyo macna ay ka rajaynayaan biwujuudi cilmi maa shay cilmigiisa inay ka helayaan ashkala calayhina ishkaal geliya cindahu agtiisa ay ka helayaan wahaakadaa sidaasuu ahday almu'minu qofka muuminkaa ah, mubtahilu waa qof ka murga biamri diinihi diinkiisa arrinkiisa muuminku arinta diintiisa waa ka murgaaho waa ku dadaala fa huwa diinku rasu maalihi waa qofka muslimkaa rasulmaalkiisii rasulmaalka waa ladhaha hantida asalka qofku markuu ganacsanaa hantida lafaha ganacsiga ku bilaaba rasulmaala laydhaha wixii dheeraadana faa'iida laydhaha diintu waa qofka muuminka rasulmaalkiisii waa lafihiisa waa lafiis kamaa qaala xasanu sida xasanu basri uu yidhi ra'su maali lmu'min qofka muuminka ra'sulmaalkiisu diinu waa diintiisa waa diintiisa laa yukhallifuhu ugama tago marka firixaali alaabta ugama soo dhex tagto guriga ugama soo tagto gurigiisa ugama soo tagto diintiisa ee hadduu masjid joogo hadduu dariiq joogo haduu diyaarad saaran yahay haduu xafiis joogo haduu suuq joogo qofka muuminka diintiisa waa ku dhaqma ah, ee qof markuu masjidka joogana ajaaib ib laho inuu ilaahay ka baqaa markuu ka baxana diintii masaajidka uga tagana ama guriga uga tagana ee dadka diinxumo kula dhaqma ee qof muuminoo saxa qofkaas ma ahan walaa ya'tamanu kuma aaminto calayhi diinkiisa arrijaala dad rag kuma aaminto ah, heelaa diinta iga wakiila ah, heelaa noo haya diinta anuguna iska salaqsana maya adiga keliga adoo qaabana cagcada aakhire lagu weydiina diintaada waa inaad adugu hebel naftiisuu diinta u haya keliya asaga hebel wuxuu kaa caawin kara diinka kaa aqoon roon yahay masale heble iiga war laakiin annaga culummada diinta noo hayda annaga maya maya ma qof walba waxaa nafti nafsi nafsi diintaada ka baro wax ku dhaqan wixii ishkaalku ka geliya kaliya aad weydiisan karta culummada ee culummadu ayagaa naftoodii alla u adna naftaadiyaa lagu raba ee inaad iska tumato oo aad tidhahdo aniga xilligama saarna diinta dadaa noo haya sax ma الحديث الخامس والعشرون هذا محله وروى البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت أم سلمة وحي تري جاءت وحاتمت أم سليم إلى رسول الله رسولك الله يتمي صلى الله عليه وسلم فقالت وحي تري يا رسول الله رسولك إلهي إن الله الله لا يستحيي كما حشوضه min alxaqi min bayaan اlxaqi xaqa inuu caddeeyo ilahay xaqa inuu caddeeyo kama xishoodo waa caddeeyaa xaqa fahal cala almar'ati haweenayda korkeeda ma ahaaday min guslin qubays idaxtalamad hadday isku qarowdo haweenayda hadday isku qarowdo oo biyo ka yimaadaan qubays ma ku waajibaan qaala nebigu wuxuu yidhi sal اllahu calay wasalam idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto hadday biyo maniya aragto qubays waa ku waajiba taasna haween kaliya gaarkuma aha rag iyo qofka haduu isku qaruuro oo us yidhaahdo waa isku jaroobta markuu kaco haduu biyihii arko qubaysaa ku waajiba rag iyo dumar isu rag iyo dumar isu mid hadduu isku qarowda oo markuu kaco wax biyaa uu waayo waxba waajib kuma ah qubaysku wuxuu ku xidhanya biyaha bis in biyo soo ku xidhanya rag iyo dumarna waa iskala mid hadalkaas marka markay tihi markay tidhi umusalama la yaabtay faqadad way dabooshay ummu salama tacnii waxay u jeeddaa weja wejigeedii dabooshay macnaa xishood dartiis ay nabiga ka xishooneen wa qaalad waxayna tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow wa taxtalimulmar'atu mahaweenayda isku dhadhafta mahaweenay inta isku qarartaa isku qarowdo aabbiye ka yimaadaan culamadu waxay dhahdaan taas waxay tusee dumarka dhammaan ma aha in biyo ka wada yimaadaan wa kadaalika raggana waa lama rag waxaa jira weligood aan isku qawoy weligood aan isku qarwina jir on biyo ka iman intay isku qarwaan dumarkana kuwaan weligood isku qarwina biyo ka imaanaa jir qaar ka yimaadaanaa jira ragga iyo dumarka labadaba markaasaa nabigu wuxuu u sheegay dumarku sida ragga inay la mid yihiin oo biyo ay leeyihiin markaasaa nabigu wuxuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa way isku qarowdaa dumar taribad yamiinuki midigtaadu ha carro dhacdo waa halhays fa bima shay sababtiis xuuya yushbihuhaa haweenayda uu ugu ekaado waladuha caruurkeed haddaysan biyo lahayn maxaa caruurkay dhashaa ugu ekaada sababta ugu ekaana waa maxay wuxuu ugu ekaanaa biyay leeda laga abuura saasaa keenta in caruurka hooyo u ekaado haddaysan biyo lahaa lahayn caruur u eg hooyadiisba lama arkeen saasuu leeyahy nabigu sal allahu alay wasalm rawaahu marka xadiisku wuxuu caddaynaa koow rag iyo dumar waa isku midoo haddii ay qofku isku qaru isagoo soo jeedana waa lamid hadday maniyu ka timaado qofka qubaysa waajib ku ah rag iyo ha hurdaayo ha soo jeedo hadduu is idha wa isku qarowday laakiin markuu kaco wax biya uusan isku aragna qubays waajib kuma ahan waxaa kaloo xadiidku caddaynaa dadka waxaa jira rag iyo dumarba qaar aan biyaba ka imaan oo macnaha aan isku qarwina loo jeeda saasaa kusuusa rawaal bukhaariyaa wariyey ah, boqol iyo soddon muslimna waa wariyey saddex boqol tobaniyo saddex lafdiga walafdu lilbukhaariy fiihi xadiidkan waxaa ku sugan annahu shaniya yenbaqii waxaa u habboon lilmar'ati almuslimati haweenayda muslimaddaa allaa yamnaca inuusan u diidin xayaauhaa xishoodkeeda min tafaquhi diiniha diinkeeda inay fahamto waa inaan xishoodku ka hor istaagin diinka inay fahamto oo masaa'ilka diiniga ay u baahan tahay ay weydiido oon xishood u diidin iqtidaa'an ayadoo ku dayanaysa bisaxaabiyaati gabdhihii saxaabiyaadkaha alwaa'ili ee horreeyey oo dadka ku dayda ilaahay jannada u ballanqaaday wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan an almarata haweenayda yajuusu lahaa waxaa u bannaan an tastaftiya inay fatwo weydiido arrajula nin alcaalima caalim ah fii maa shayga yakhusu quseeya diinaha diinkeeda waxa diinteeda quseeya nin caalima waa inay weydiisan karta u tusa xadiidkan wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan anna maa shayga taraahu ay aragto almar'atu haweenayda fii manaamiha hurdadeeda oo min ixtiraamin isku qarwid يوجب ah, yuujibu wuxuu ku waajibinaya calayha korkeeda alqusla qubays laakiin waa goorma idaa ra'at ilma waa hadday biyo aragto wakadalika rajul ninkuna waa la mid alxadiiu أحمد إمام أحمد وكوري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف وغيري قال رسول الله رسولك اللي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة هوينيد هدي تكتو خمسة شنتيد صلاة شنتيد صلاة هدي تكتو هوينيد وصامت شهرها بشيدنا أي صنطو بشهر رمضان أي صنطو وحفظت فرجها فرجي ديدنا أي حفظو الزنادة إسكا إلالدو wa aaacat zawjaha ninkeedan ay adeecdo qiila lahaa waxaa lagu leeyahay aakiro udkhulii gal min ayi abwaabi ljannati jannada albaabaheeda mid alla midkii shiita aad rabto iiri haddii gabadha shanteeda salaadood ay ilaashato mar alla marka adin ka maqasho waa inay dhaqaaqdaan weysaqaad iyo dahaaro iyo diyaargarow sunayso salaadaheeda tukato waktiga ku tukatoysan dayicin bisha ramadaan soonto wixii ka tago caado iyo wakti ay umulta ay ka taga soo qallaydo ninkeedana ay adeecdo aakhiro waxaa lagu yidhaha albaabaha jannada midkaad rabto ka gal midkaad rabto ka gal sidaas ayaa lagu yidhaahdaa rawaahu xadiidka waxaa wariyey axmedu axmed imaam axmedaa wariyey raqamka kun iyo lix boqol lixdan iyo kow raqamka afar boqol lixdan iyo saddex min xadiid abi hurayra fiihi xadiidkan waxaa ku sugan oo laga qaadanaa ana almar'ata haweenayda haweenta almuxaafidata ilaalida licibaadati rabbihaa rabbigeed cibaadadeeda wa xaqi zawjiha ninkeeda xaqiisana ilaalida walmujtanibata haweenayda ka fogaata canilfaaxishati zinada iyo qurunka daakhilatun waxay geli doontaa jannata rabbihaa rabbiga jannadeed fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana almar'ata haweenayda haweenayda alxaafidata ee ilaalida licibaadati rabbihaa rabbigeed cibaadadiisa wa xaqi zawjiha ninkeeda xaqeedana ilaalida walmujtaniba haweenayda ka fogaata can ilfaaxishati zinada iyo qurunka daakhilatun waa mid gelayda jannata rabbiha rabbigeed jannadiisa wa daacatu zawjihaa muqayadatun bilmacruufi fiiriya wa daacatu zawjiha ninkeeda addeecidiisa muqayadatun waa mid lagu xidhay bilmacruufi wanaagga falaa daacata adeecid lahu ninka uguma sugna filmacsiyati meeshaan u fiirsada gabadha ninkeeda markuu wax amro labay u qaybsameen mar waajibay noqoeen marna waa xaaraan inay adeecdo haddii uu amro waxyaalihii ilaahayba amray oo waajibaadka ahaa daacaadka ahaa waajibay ku tahy salaada waqtigeeda tuko u yihi xijaabka ilaali u yihi qaraabada xidhiiri u yihi xumaanta iska u wixii ilaahay amray hadduu amro laba goray waajib ku tagabada gabadha amray saasay waajib ugu ta ninka inay adeecdana allah amray waajibay ku marka shaygaasu wuxuu ku ku waajibaa laba goor macnaha waxaa laba goor loo jeedaa ilaahiya amro saasuu waajib ugu yahay shaygu ninkiina wixii alla amray way u amraa ninka inay adeecdana alla amray marka waajib adag ku noqonay marna wuxuu amraa shay mubaax hay aan waajib asal harecada ku ahayn laakiin mubaax ah waajibu kuya inay samaydo maxaa yeelay ninkan inay adeecdo allah ku addoonsado waa waxay jannada ku geli lahayd hay iska mubaax haduu yidhaa samee waajibay ku tahay inay samaydo maxaa soo haray hay ilaahay diiday ad hadduu amro hay ilaahay xaaraamtinimeeyuu amra ayadii wuxuu ka dalbanaa wax alla ka xarimay maala maalin ramadaan ayagoon cudurdaar sharciga ama makaan ilaahaybaa ka xarimuu ka dalbana ama wuxuu leeyahay qaraabogoys noqo ama wuxuu amrayaa aduu wa alla ka xarimay wax ilaahay ka xarimay uu leeyahay samee daduu leeyahay dulmi sharcigala shaqeeyuu leeyahy wax alla ka xarimay hadduu amro xaaraan qacan waa inay adeecda nabi wuxuu leeyahy sal allahu alay waslm inama daacatu fi waxa oo laysku adeecaa waa waxa wanaagga ah laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuq maba laga yeelo ilaahay ku abuurtay waxaad ku caasayn gabadha marka diinteeda waa inay taqaan waxa ninka lagu adeecaa waa wixii awal alla amray koo iyo waxa mubaaxa labadaas laakiin shay xaaraana samee hadduu yidhaahdo hadday ka yeesho naartay ku geli waa inaysan ka yeelin shay ay ogto ilaahay xaaraamtilmeeyey waa inaysan ka yeelin wa daacatu zawjiha ninkeeda inay adeecda mid lagu xihay bilmacruufi macruufkay ku xidhanta wixii alla amray wixii mubaaxa labadaas wey falaa daacata daaca lahu ninka uma sugnaan fi lmacsiyati shay macaasiya hadduu amro uma banaana inay ka yeesho naarayna ku geli hadday ka yeesho alxadiiu saabic wlcishruun xadiidka labaatan iyo toddobeeya haada maxalu وrawى mسلم imaم mسلم wuxuu ka wari can abi هurayرaةa radي الlahu canهu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم rasuulka alla wuxuu yidhi khayru صفuufi الrijaali ragga safafyaalkooda kan ugu qayr badan awaluhaa waa safka ugu horeeya wa sharuhaa safafyaalka salaada marka la tukaa ragga midka ugu shar badanna aakhiruhaa waa safka ugu dambeeya wa khayru صفuufi الnisaa dumarka safyaalkooda kan u qayr badan aakhiruhaa ugu dambeeya wa sharuhaa safafyaalka dumarka kan u shar badan awaluhaa waa kan ugu horreeya salaada masjidka marka layskula tukanaa oo rag iyo dumar iskula tukanayaan ama bannaanka ciidda layskula tukanaa safka ragga waxa uu khayr badan safka ugu horeeya maxaa yeelay dumarku ka fogi safka ragga waxa uu shar badan safka u dambeeya maxaa dhacay oo u shar badnaaday dumarku ku dhowi safka dumarka waxa uu shar badan kan ugu soo horeeya maxaa dhacay ragguu ku dhowi safka dumarka waxa u khayr badan kan ugu dambeeya maxaa dhacay rag ka fogi balfiri masaajidkii xataa waa meeshii cibaadada meesha halkaasa markay dumarku isku dhowaadaan shar ay galeen iyo ragga ragga iyo dumar isku dhowaadaan waa masjidkii oo aan shakil kale ka imaan karin hadday isku dhowaadaan shara ka imaan hadday kala fogaadaan khayra ka imaan ka waran meelaan masjid ba ahayn iskool haddii layskula xareeyo qol oo la yidhaha lix saac isla fadhiyo ama jaamacad layskula xareeyo ah, lixidaa saac dembiya ku dul socon waa isfiirinayaan waana xaaraam inay isfiiriyaan ah, agta iska fadhiyaan waxa weya waa isku umi umigooda isku baxaya ah, uumigooda a isku baxaya dabkooda isku baxaya waa is ag fadhiyaan in alla intaas ay fasalka iskula jiraan dembiya ku socda qof kasta oo fadhiya qolkaas dembiga ku dul socda rag iyo dumar sidaas darteeda waa xaaraan qadcana ikhtilaatka rag iyo dumar in laysku daro waa xaaraan jaamacada inay wada dhigtaan waa xaaraan iskoola inay wada dhigtaan waa xaaraan in laysdhexgeliyaa waa xaaraan aabbo walbo carruurtiisa iyo hooyo walbo iskool iyo jaamacad carruurtu isdhex fadhiyaan geysta ilaahay waa kula xisaabtama ah, ilaahay buu ku caasiyey caruurka fasalkaas fadhiyo qaangaarkaana ilahay buu ku caasiyey waa xaaraan inay isla fadhiyo ma banaan masjidkiiy ir waxaa la leeyahay bal gabdhaha halkays ku tukaa safka ugu horeeya ugu shar badan ka warrama maxaa dhacay raggay u dhowi raggana safka ugu dambeeya u shar badan maxaa dhacay dumarka u dhowi safka ugu horeeya ragga u qayr badan maxaa dhacay dumarkii uu ka fogi safka ugu dambeeya dumarka u qayr badan muxuu u qayr badnaaday raguu ka fogaa idan labada jinsi in la kala fogeeyo way qayr sharkuna waa maxay halaysku dhaweey umitadooda ha isku baxdeen saas wey wuxuuri shiiku fi lxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan anna khayra xaalaati nisaa dumarka xaaladahooda kan u qayr badan xiina yabcudna waa xaaladda ay ka fogaadaan can irijaali ragga alajaanibi ee ajnabiga ka ah dumar xaaladahooda xaaladdaas u qayr badan fa fii afdali biqaac dhulka meelaha ugu fadli makaanada makaanka ugu fadliga badan fa fii afdal اbiqaac makaanada kan ugu fadli badan wahiya almasaajidu waa masaajidiiye xafa wuxuu ku booriyey ashaaricu allihii sharcigan soo dejiyey cala rijaali ragga wanisaa dumarka shaarica nabigan oo lagu ilaaqaa majaas ahaan laakiin xaqiiq ahaan alla soo dejiyey nabiga marka in hadda loola jeedaana waa imaan karta laakiin nabiga iska hadli maa wamaa yandiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa waxa uu noo sheegaya allah u soo sheegay oo soo amray xafa wuxuu ku booriyey ashaaricu shaarica oo nabiga ah oo sharciga muballiq ah oo soo gaarsiinaa dhii karta cala rijaali ragga wuxuu ku booriyey wanisaa'i dumarkana ku booriyey an yabcuda inuu fogaado kullu mid kastoo minhum labadooda ka mida ah canil aakari kan kale inuu ka fogaado inay kala durkaan wlmustantaju wlmustanaju xukunka lagala soo baxaa marka xukunka lagala soo baxaa min haada alxadiidi xadiidkan ana alikhtilaada isku darnaanta bayna aljinsayni labada jinsi laysku daro waa raggii dumarka manhiyun canhu waa mid la diiday saasaa ka soo baxday xadiidku marka labada jinsi ha laysku daro waa xaaraan caamu haddee adduunyay rabaan caaqiradii waa fududaysteen waa laruuro ay leeyihi daruuro waaye yaa ku yidhi waa daruuro daruuro ma taqaan xaa laydhaa daruuro waa wax haddaadan samayn naftaada u dhacayn ama xibinaa ku go-ay jirkii ka mid a ah. ama maalkaagio dhamaa baaba-a dad iska daydo jaamacad oo rag iyo dumar isdhex fadhiyaan ma naftaa kaa go-ay gacanaa ku jiisoobe miya hantidoodao dhama baabee miya maya yaa ku yidhi daruuro ma taqaan daruuro maaha wix nafta u baahan tahay daruuro lama yiro daruuro lama yidhaahdo waxaa naftu u baahan tahay xaajiyaada la yidhahda waa baahi aad waa shay aad u baahan tahay kaasuna xaaraan ma banneeyo addaruuratu tubiixu lmaxduuraat xaaraan maxaa kuu bannay kara daruuro naftiya kaa dhacayda cuntaad xalaalood cunto waa weyde neef baktiyaad aragta cadaad ka goose hayla naftiya dhece soo maa daruuro saasaa laakiin meeshan jaamacaddan aniga shaqaan rabi lahaa haddaanan jaamacad dhigan hadhow xoogaa waa i waaas baahiya la ydha daruuro lama yidha xaaja la dha baahiya la dha baahiduna ma banayd xaaraanta daruuradaa banayd xaaraanta marka daruuro maahan taniyo waa xaajiyaad ama waaba taxsiinaadba oo xataa xaaje ma dhammaan la dhihi karaa marka waa inaad ka fiirsato wa akraja wuxuu soo saaray alimaam abu daawuudda fiiriya masaajidka xataa fiiriya masaajidda isku albaab inay ka soo galaan lama ogola raggii dumarka waa masaajid isku albaab inay ka soo galaan lama ogolo ii waa inay qofba albaab ka soo galo sida sharcigu u kala fogeeye fiiri adnaa laba kursi isku xigkaad aad fadhine ama baabuurti isku kursi qaara iskula ran dadku hadday damirlaan yihiin mogta kano kirishboogan miskiinka asaga lacagu iska raba lacaga loo soo dir oo isku rasayna isku durka isku durka hal kursi la saara bal fiiri وأkرجa wuxuu soo saaray aلإimaam أbu dawuud raximah الlah fii sunanihi رaqمka aفaر bqل لxdan iyo sadex can cumar bn الkhaطاab raضي الlah canه mawquufuu ka dhigay isagoo marfuucana waa la wariyey xadiidka qaala cumar ibnu khaaab wuxuu yidhi low taragnaa haddaan uga tegi lahayn haadalbaaba albaabkan linisaa'i dumarka jawaabtii lowda maxduufa lakaana xasanan albaabkan haddaan dumarka u dayno allayla waa ficnaa lahayd Ah, khalaas waa u daya albaabkaas dumarkaa iska leh masaajidka rag kama soo geli karaan saasuu xumar yeel ah, saasuu yeel low taragnaa haddaan uga tagno haadalbaaba albaabkan linisaai dumarka lakaana xasana yacni wuxuu ula jeedaa almasjida masjidka albaabka miduu ula jeedaa qaala naafic naafica ah wuxuu yidhi falam yadkul kama soo gelin minhu albaabkaas ibnu cumara cabdullahi ibni cumar xataa maata ilaa u dhintay cabdullahi ibni cumar sunnada aad u ilaali jiray diinta cabdullah bin cumar markii la yidhaha baabkaas dumarka iskale xataa waktiga aan dumar masaajidka kusoo tukayn kama soo gela ilaa u dhintay weligiis kama soo geli dumarkaa ka soo gala marka la yidhaha rag iyo dumarkii oo la kala fogeynaya saasay ah saasay haadaa xadiidkan yadullu wuxuu tusaa calaa xirsi saxaabati saxaabada dadaalkoodii cala alibticaadi inay ka fogaadaan ay ku dadaali jireen can alikhtilaadi isku darmid bayna aljinsayni labada jinsi isku darmaan labada jinsi inay isku darmaan aaday uga fogaa jireen saxaabadu qaala imaamu nawowi raximah اllah imaam nawowi wuxuu yidhi fii sharxi صaxiixi muslim cinda sharxi markuu sharxaya agtiisa lihada اlxadiidi wainamaa fudila xadiidka wuxuu sharxaa oo safka ka hadlaa safka wainamaa fudila waa la fadilay aakhiru sufuufi nisaa'i dumarka safafyaalkooda kan ugu dambeeya dumarka alxaadiraati dumar keligood ku tukaa maaha dumarku markay rag la tukanayaan dumarkaas waxaa la fadilay safafkooda ugu dambeeya maxaa loo fadilay libucdihinna ka fogaanshadooda darteed min mukhaaladati rijaali ragga ku darsamidooda ka fog yihin inay rag ku darsamaan ay ka fog iyo wa ru'yatihim rag la arkidooda rag in la arkay ka fog yihin ilaa dumarkala ka horeeye safka dambe wuxuu la qayr badnaaday inay rag ku darsamaan waa ka fogyihiin inay arkaanna waa ka fogyihiin iyo wa tacaluqi qalbi qalbigu inuu ku tacalluqo bihim ragga cinda ru'yati xarakaatin dhaqdhaqaaqooda markay arkaan wa samaaci kalaamihim hadalkooda maqlidooda agtiisa iyo wanaxwu daalik ilaa safka ugu horeeya dumarka iyo safka ragga ugu dambeeya waxaa dhacda dhaqdhaqaaqi iyo laka mar muuqaalkiia loo jeeda marka qalbigii in fasaad galo markii raggii dhaqdhaqaaqood iyo waxa weeyaan xarakaadkoodii ay arkaan ama hadalkoodii ay maqlaan laakiin safafka dambe dumarku rag arkina maayaan maqlina maayaan sidaasay u qayr badnaadeen wadumma waa la ceebeeyey awalu sufuufihinna dumarka safyaalkooda kan ugu horreeya waa la ceebeeyey maxaa loo ceebeeyey licagsi daalika sidaas cagsigii ayagu raggiyay u dhow yihiin waa arkayaan waxaa dhici karta hadalkooda inay maqlaan qalbigii marka inuu ku tacalluqo wallahu aclam uu imam nawowi raximahullah shiiqa markaa kelimad ku khatima shee axmed wuxuu waa min almusifi waxyaalaha qofka muslimka murugo geliya waxaa ka ah, jiddan si dhabka ah oo laga murugo kayfa sida ahmala ay u dayaceen jullu lmuslimiina muslimiinta badankoodii can haada alamri arrinkan rijaalan wa nisaan rag saasay iskoolaadka iskula fadhiyaan jaamacadaha iskula fadhiyaan baabuurta iskula saaran diyaaradaha kuraasa iskula fadhiyaan bal qaarkood waaba la yaaba haddaad tira iga dul haddaad iga dulu tiraado qaarkood waaba kula yaaba waaad xaadka kuma fahma waaad mooda inaadan soomaali kaadlo nin wadaadaa gaari soo raaca gabara iskala fariisa hadda gaarigoo dhan waa bannaan yaheed kuraastaa iskala ku fariisu ku yidhi oo iga dul markaas nijaas miyana nijaas nijaas miyana ha nijaas miyana waa iyasa bal fiir meesha ka hadla waa iyasa ha waa iyasa ma nijaasana aniga dan maan kaale kursigaasaan iskugu nimid qayla waa qayday leedku iska dil qaar war wuxuu bal hayar raac waa iska lug gaarigii ilaa uu tagay meesha u socday gaari waa qayday ha nigaas kibirkiisa bal fiir kibirkiisa ha anu iyasa aniga maxaan ka qaadana maxaan ka rabaa aniga aniga kursiga intala saar maba fahmaydaba miyaysan ku dhalan wadanka si qof bal fiiri war in la isla fariisto sharciga diiday nabigu wuxuu yidhi inay istaagtaan waaba zinaba ka warrama ha iyaguna kursiga kula fadhida kursiga kula fadhiiseen laba qofku kursi iskula fadhi maan istaagayn waaba zino intaas ma fahmi karto meel kaleba kaa leeba daaqad kale ku jirto qaanad kale ay ku xaraysan tahayba ayadu markaas waa iyasa iyo waxaan ka raba iyo allow hanafasa haada marka sida ay uga fogaadeen dadku tacaaliimtii islaamkay kutuseen wa min almusifi waxyaalaha murugo geliya waxaa ka mida ah qofka muslimkaa jiddan si dhabana u murugo geliya kayfa sida ahmala ay u dayiceen jullu muslimiina muslimiinta badankood can haada amri amarkan can haada alamri ama arrinkan oo ah rag iyo dumarka in la kala fogeeyo rijaalan waa nisaan waa dayiceen waqad awrasa wuxuuna dhaxal siiyey daalika ihmaalkii ay dayaceen sharciga alfawaaxisha zino iyo waxyaala foolx ah, wlmunkaraat munkariyaal fahal antum muntahuuna muslimiinow ma ka joogaydaan rag iyo dumar isdhex fadhiya maxaa ka dhaca jaamacadahan dulliga ka jira ya gabdhihii jaamacadaha lagu sii daayey maxaa dulli ka taagan ah, waxa weeyaan kanaa guursaday waa furay mid kana guursaday waa furay uura yeelatay isbitaalaa la geeyey ilmaa la soo riday waa la xaaqay musiiba haysata misaa dulli meesha intaalla Ah. ciddaan aabiyaho waxay tahay gabar yaro inaan aha iskool noo dhigato gabar yaro inaan aha jaamacad meeshaana noo dhigato waa laba goor garoobal ay soo martay markii dambe ilmaha laga soo xaakay waa islaam dhimatay ah, islaam dhimatay wey balaayo martay meeqay bele martay ah, qaarkoodna ay dhinteen gabar inaanoo jaamacad dhigayd maxaa ka dhacay meeshan dulliga ka dhacay jaamacaday dhigayd unug yar afka ku muday ila maantana umitadooda isku baxayd oo is ag fadhiyeen hore iska qorteen markii la kala soo ma jeedi hay uura yara islaan uurle maana gabadhi yartoo jancadigayd hadhow inta la ordayuu geeyey oo dhaqaatiir sheeganaya oo gabdhahaas zinada ilmaha ku qaada kaliya ka xaaqa oo lacagkan ku qaata in cunuguu dilaya saqiir iir ah, aakhira waa lagu soo bixinaya muxuu jawaabi doona caruurkii uu dilay cunug isbitaalaa la geey fiir inana ii dhigata jaamacad buu waalidka isbitaalkii alagey ilmihiyaa laga soo xaar iyadoo dhiigbaxayga taxi loo soo saaro kii waxa weya baleda ka shaqeeyey taxiguu la saaran gabadhi waa dhig wala ma gabadhi dhigbaxaydan kas war qaado dhib male waa caadiye balaagsi marka marayda nafti ka dhac gabadhi jaamacadda u jirta aabbihooy ugi daaqaddu inta iska kara gaarigu iska buur iska teg darawalkiia la wareega war gabadha maydka yaa dhalay war gabadha maydka yaa dhalay war wax yaqaan war wejigeeda yaa yaqaan marka dambe laqo wax ay martay waxaas xalliga ogi yaa ka shaqeeyey musiibadoo dhan yaa ka shaqeeyey kursi ha iskula fadhiisteen qofku yidhi ah, sidaas darteeda calaamat ibnuqayim adduruqu xukmiyaha wuxuu ku leeyahay masaa'ibka guud ma ka dhacaan wadamada ilaa rag iyo dumar is ag fadhiistay maana cudurrada khatarta abaaraha colaadaha balaayooyinka waaweyn ummadaha dalka markay ku fadhiisan rabaan asal waxa uu leeyahay ikhtilaaf rag iyo dumar isla fadhiistay rag iyo dumar ajnabi kala ah oo isdhex galay ayay ka yimaadaan musiibooyinka waaweyn colaadaha cudurada abaaraha balaayooyinka sicir bararka cuquubooyinka degdegaho adduunkooda halkaasay ka yimaadaan saas darteeda madaxda muslimiinta waajib waxaa ku ah rag iyo dumar hala kala sooco rag iyo dumar hala kala fogey baabuur yaysa isla raacin jaamacad yay isla fadhiisanin qofo fasalkiisa ku dhigto iskoolya isla fadhiisan waajibay ku tahay qofkii ka taliya hal tuulo waajibay ku tahay kii gobol ka taliya waajibay ku tahay kii wadan ka taliya waajibay ku tahay aabba kasta iyo hooyo kasta waajibay ku tahay caruurta qaangaar weeye waajibay ku tahay waajibay ku tahay alxadiiu haamin alcishruun hada maxaluhu xadiiska labaatan iyo sideedeeya hada maxaluhu warawa ibnu khusayma wuxuu ka wariyey can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala cabdullahi mascuud wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ale wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina almarata haweenaydu cawratu waa cawr nabi maxameda yidhi sal la haweenaydu waa cawr faidaa kharajat markay baxdo gurigeeda ka baxdo istashrafaha shayaanu shaydaanku waa usoo hanqal taagaa gabadhu gurigeeda intay ku jirto dhufays adagay shaydaanka uga jirta gurigii hooyadeed abeed gabar ku jirta waxa weeyaan shayaadiinta insigu badankooda kuma dhiire karaan laakiin haddii habarta iyo odooga ay yihiin dayuusiin gurigoodaa zinadu ka dhacay hadda maalmo dhow su-aalaa kuwa weydiinaya bilaahi calayku hadday dadku damiirlaawayaal noqdaan waxbaba wax jira maaha wiil iyo jaamacad iyo gabar isla dhiganayay aa gurigi hooyadaed ku ballamay gurigi hooyada gurigi hooyada hooyadii walaalihii oo guriga joogu yimi markaasay tii wiilkaas zamiilkaygu jaamacadda isla dhiganaa marka xoogaa sheekaan leedahay markaasaa le qolkan hoosta ka xirta ka warrama waa xaaraan qad wiil iyo gaba inay isla joogaan meelaan loo jeedin waa xaaraan oo ajnabi kala soo ma qolkiiu ku damaaciy hadda waa guriga hooyadeeda ogow yur yur marka nadaraa gaaray intuu la dagaalama la xarbinayo meeluu ka xaagta aduu qaylada ninka dambe albaabku iska furay waa fakaday iyaduu dhex hooyadii walaalihiiu dhex maray isagoo neeftuura carara aduu wax kaloo weyn ma gaarin laakiin xagatimaa marka gabadhi wuu agagta dhiiga ka socdama dhiiggii waay le ninkii makuleena ninka aan qolka kula xarinin gabadha bal fiir waxaad damiir la-aanta bisaga inta hilib qol kula xiraan leeyihi ma kulaano saddaas day cunto damiir laawiyaalka acuudu billaah hmm. qof waa dayuud jannada ilaahay ma galo damiir male ninka gabadhi walaashiisee ama uu dhalay waxa weeyaan qol kula xiran islam ajnabi ku ah ka war subxaana allah gabadhu marka intay gurigeeda ku jirtaa dee guri dadda yusiinu degan yihin qol iskula xelanayaan kaaswurta guri maahane laakiin guriga dadka damiirka lahu degan yihiin gabadha joogta shaydaanku ma damaacyo intay guriga ku jirto difaacadayda ku jirta oy shaydaan uga jirta markay laakiin guriga ka baxdo hanqalkuu soo taagaa waa soo kor taagaa shaydaanku wuxuu is idha allayla fursadaad ku baadiyay laheed ala gaar ama ayada inaad fasahadido ama ayada inaad ka dhigato wax aad ku fasahadido oo ragga islaameed iyo gabdhaha islaameed ay ku fasahadaan ah, labadaasu damacina ayada lafteedu inay fasahado iyo ayada qaabdaradeeda qaabkay u socoto xijaab aanta waxa weeyaan in dadka islaameed ku fasahadaan labadaasu damacina markay guriga ka soo baxdo ina almarata haweenaydu cawratu waa cawro fa idaa kharajat markay soo baxdo guriga ka soo baxdo istashrafaha shaydaanu shaydaana usoo hanqaltaaga wa aqrabu maa takuunu inta ay tahay ugu dhowdahay min weji rabbiha rabbigeed wejigiisa xaasilun waa soo xasila walxaalu soo xasila hiya iyadu fii qacri beytiha gurigeeda salkeeda ay ku waxay rabbigeed wejigiisa ugu dhowdahay markay guriga salkiisa ku suganta ah. wa aqrabu maa takuunu inta ugu dhowdahay min weji rabbiha xaasilu waa soo xasila amase kaana waa sugnaana walaal hiya gabadhu fii qacri beytiga gurigeeda salkiisay ku sugan tahay rawaahu ibnu khusayma wariyey fii saxiixihi raqamka kun toddoba boqol lixdan iyo toddobo qowluhu yidhi istashrafaha shaydaanu shaydaana u soo hanqaltaaga ey nadara ilayha waa fiirina wa asluhu lafdigan asalkiisu kaana waxaad moodaa yanduru inuu soo fiirina shaydaanku ilayha gabadha min mawdicin murtaficin meel sarayda uu ka soo fiirina fayakuunu wuxuu noqonaa akara mid badan liidraaki inuu haleelo inuu gabadhaas gaaro oo waxa weeyaan fasaad ama ayada fasahaadiyo ama ayada dadku ku fasahaadaan ragga fiirina kadaa sidaas qaala waxaa yidhi ibnu aiir fi nihaay qaala kadaa qaalahu kadaa sidaas qaala waxaa yidhi ibnulaiir ihaay fiihi xadiikan waxaa ku suganoo laga qaadanaa anna afdala xaalaatilmar'ati haweenayda xaaladaheeda kan ugu fadliga badan alxaalatu waa xaaladda allatii xaaladda hiya gabadhu fii beytiha gurigeeda ay ku suganta gabadha xaaladaheeda waxaa ugu fadli badan xaaladday gurigeeda ku joogto masjidka markay joogto waxaa uga fiican oo uga fadli badan markay guriga ku jirto ah. marka siaas waxay keenaydaa gabarh kastaba intay gurigeeda joogi karto ha joogto intay ka maarmi karto inay baxdo ha iska bixin sidaasaa u wanaaga allaana amray sidaasi wayajuusu waxaa u bannaan lahaa gabadha an takhruja inay u baxdo ilalmasjidi wa ilaa xaajaadka iyo daniheeda kale hadday baahiyu keento darsigii wixii guriga uu akrinaa waa weyday masjidkay ka hele waa u baxe suuqii wax wax uga soo gada waa weyday waa aadee waa ka soo gadane hadday baahiyu timaado waa loo fasaxay inay baahida u baxdo waltaclam laakiin ha ogaato anna khuruujaha bixitaankeeda muxtafun waxaa lagu hareereeyey bilkhuduuraati qataryaal waxyaala qatarah aad ku hareeraysan mar alla markay soo baxaydo qatar shaydaanku markaasu qoorta soo taagana wuxuu isleeyahy ama ayada fasahaadi nin islaameed ha la hadasho nin islaameed ha istaabteen jirkoodu nin islaameed ha u dhowaato amase ayada qaabdara ha u socoto een dadka ha ku fasahaadeen markaasaa damcgala inuu ayada fasaadiyo ama ayada ka dhigto ciidan wax fasahaadiye oo shaydaanka la shaqeeyo markaas weeya waaltaclam ha ogaato anna khuruujaha bixitaankeeda muctafun waa mid lagu hareereeyey bilkhuduraati qataryaal xayu meel ina shayaana shaydaanku daanicuhaa gabadhow damca ah. waa damca ah marka soo baxdo wa yuftiru bihaa ayaduu fidnaynaa ah, ayaduba fidnaynaa ama ayadu wax ku fidnaynaa ina shaydaana daanicuhaa wa yuftiru bihaa ayaduu fidnaynaa faltajtahid ha ku dadaasho markuu gabadhu gurigeeda ka baxayso bilaadaabi aadaabta asharciyati sharciga loo nisbeeyey aadaabta sharciga waa xijaabkii waxaa la rabaa jirkeeda hal meel inuusan ka muuqan gabadha cagteedu hadday muuqato ma xijaabno nabiguna wuxuu noo sheegay sal allahu alay dadka naarta lagu shidi doono waxaa ka ah dumarka jirka qayb qariya qaybna muuqato hadday marka leedeedi cagood ay bannaan tahay hadda ma xijaabna gabadhaas waxaa la rabaa markay baxaydo jirkeeda inaan meelu ka muuqan waxaa kaloo la rabaa wax arfaya inaysan marsan nabigu waa zaanigadu yidhi gabadha inta catar marsata baxda waa atar waa aadaab sharciga inay ilaalido oo wax carfaaya ay samarsan oo ay jirkeedoo dhan qarido oo edeg u socoto oon rag islaameed taaban oo jirkeeda korkeeda meel uusan ka taaban in ajnabi kay tanjuwa si ay uga badbaaddo min ashaydaani shaydaanka linafsiha nafsadeeda walianlaa takuuna si aysan u noqon ayadu fitnatan fidno liqayriha dadka kale oo iyada qayrkeeda si aysan fidno ugu noqon oon shaydaanku ciidan uga dhigan gabadha iyadoo qaawan baxdo ciidan shaydaani noqdo ayadaa shaydaankii la shaqaynaya ayadiina waa fasahaad waqad nadaba alqur'aanu qur'aanku wuxuu u yeeray waqad nadaba alqur'aanu qur'aanku wuxuu u yeeray waxafa wuxuu ku booriyey calaa iqaamati lmar'ati haweenaydu inay ku nagaato bayta gurigeeda in lam tulji'ha haddaysan ku qasbin xaajatun baahi ila khuruuji bixitaan haddaan baahiyo ku qasbin inay baxdo qur-aanku wuxuu leeya gabadhu gurigeeda ha joogto saasuu hadla qur-aanka fa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi waqarna ku sugnaada ummahaatu muminiina ilaahay amraya ku sugnaada fii buyuutikuna guryihiinna walaa tabarajna ha ismuujinina tabarujajaahiliyati uulaa hore isku muujin jirta hore gaaladaha markay guryahooda ka baxayaan waxay ku talagelin jireen inay ragga soo jiitaan quruxdooda inay soo bandhigaan qaabkay u labisanayaan quruxdooday soo bandhigayaan qaabkay u soconayaan qaabkay u hadlayaan kulligood waxa weeye soo jiidashay samaynayaan inay ragga qulubtooda soo leexiyeen waa ismuuji jireen saas ha yeelinin u ilahay gabadha muslimadda markay gurigeeda ka baxaydo jirkeedoo dhan ha qarido wax carfaaya yayibsan marsan edab dhinac ha u socoto ayadu yaysan ismuujine ha isqarin gabdhii horo gaalada ha ismuuji jireye yaysan sidooda yeelin oo jirkeeda meel yaan laga arkin waqad nadaba quraan quraanku wuxuu u yeeray waxata wuxuu ku booriyey calaa iqaamati lmar'ati haweenaydu inay ku nagaato bayta gurigeeda in lam tulji'a ah haddaysan ku qasbin xaajatun baahi ilalkhuruuji inay baxdo faqaala tacaala ilaa wuxuu yidhi waqarna ku sugnaada fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaada walaa tabarrajna ha ismuujinnina gabdhaha muslimaadka ahow tabaruja aljaahiliyati uulaa gabdhii horo gaaladahaa siday isku muuji jireen wallahu subxana wa tacala alam sala allah wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed